Thank you. wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiye aad ka dhegaysataan mar kale kulanti wacno wanaagsan waa maalnima arbaca taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobylabaatanka bisha disembar sannadka labakunlabaataniyoddex qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona khasaare dhimasho iyo mid hantiyadeed oo ka dhashay madaafiic saakay ku dhacday qaar ka mida ah guryaha muqdisho maxkamad ku taala dalka beljimka oo muddo shan sano ku xukuntay mid ka mid ah mucaaradka jabuuti xubnaha cusub ee baarlamaanka puntland oo lagu wado in lagu dhawaaqo waxaa sidoo kale barnaamij ku dhegeysan doontaan ku dhowaad laba konton ruux oo wax ka yar afar labaatan gudahood ku dhintay magaalada khaza xoutiyiinta yeman oo sheegay inay weerareen mid ka mid a ah dekadaha israa'iil iyo dad ku dhow toban ruux oo ku dhintay dabeelo ku dhuftay bariga dalka australia qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ee barnaamijkan ogaal ku dhegeysan doontaan cabdulaahi maxamed cali ee soo saar halkan idinkala socodsiinaya salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal haddaan nahay dadkii dhashiilahay dadkaan difaa iyo dagaal diyaar baana nahay waxaanu duubanahay danteenna wada jigiyo bugtaan dawayn lahaa dawayn lahaa bugtaan dawayn lahaa waxaan nahay dadkii dhashiilahay dalkan dalka difaac iyo dagaal diyaar baanu nahay waxaanu duubanahay danteenna wada jikiyo bogtaan dawayn lahaa dawayn lahaa boqon dawayn lahaa caruurta danyartiyo miskiinta madilo anigu madilo walaalahay madilo dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinka madilo anigu madilo walaalahay madilo iyo gantaalo duqlayrana ka daran ka daran oo waan tiriraya deegaanada dhulkaygaan ku daafin calan cawaalo oon dulbaban dankiigsanayo oo gumaysi dooni maayo qabyaala doora maayo hubaysan badweyn iyo gantaal ka daran oo waan diriraya deganada dhulkayga aanun ku daaqin calan cawaalo qabyaala doora maagan yahay lamaagana dibkooda la maagan yahay riskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago riskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago waan dirnaxayn oo aan damaq lahayn ayaan la dirirayaa la dir oo oh, waan diidanahay deegaanada dhulkaygaanun ku daabin calan cawaala uun dulbaban bandhigsamaya oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooramayo waan dirnaxayn maanta maqlahayn ayaan la dirirwaan diidanahay deegaanada dhulkaygaanun ku taabin calantaasi ku dhaafnaysa suxida afruuta ee barnaamijka ogaal qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta kale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa haddii aynu ku bilowno wax yar uun kadib markii la dukaday saakay salaadii subax ayaa waxaa mar qura qeybo kala duwan oo muqdisho ka mida ah laga maqlay daryanka madaafiicda madaafiicdan oo aanan ujeedkooda rasmiga ah ama halka ay ahaayeen aanan la sheegin inkastoo ay u badan tahay in la doonayay in lagu weeraro madaxtooyada dalka ay haddana qaar ka mid a ah waxa ay ku dhaceen xaafadaha muqdisho gaar ahaana degmada boondheere mid ka mid a ah hubiyaasha ku dhacay degmada boondheere ayaa waxaa ku dhintay haweeney waayeel ahayd oo ku sugnayd guriga uu ku dhacay hubiyaha iyadoona sidoo kale burbur xoogan uu soo gaaray gurigaasi taas oo ay micnaheedu tahay in hubiyaashaasi khasaaro dhimasho iyo mid hantiyadeedba uu ka dhashay hadaba qaar ka mid a ah ehelada eh, ku sugan ama ku sugnaa markii ay wax dhacayeen guriga ay ku dhimatay haweeneydaasi qaar kamida ah ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay ka warbixiyeen sida ay wax u dhaceen wallaahi saaka salaadii subax markay tahay baa waxaanu ka war helnaa anagoo jiifna qarax weyn oo meel kasta laga maqlo hoobiye ah fimil meel degan uu ku dhacay islaam adigu guriga mas-uulka ahoo caruurtay reerka dhashay buu ku dhacay islaanta way googoday gurihii way dumeen dee caruur dadkii meesha joogoo dhanna way soo wada yaaceen waa qof adigoo aniga da-aadayda xoogaa wax yar ka yaroon narka caruurteediiyo gurigeeda famil dhanoo deganay ahaayeen qolalka kale ciyaalka kale ku jira ayaduona qolkeeda ku tasbiixsanaysa ilmihii waa badbaadeen laakiin guryihii baan badbaadinoo wada dumayn ayadunba ilaahay ku kooban horta waa musiibo nagu soo hoyatay gaar ahaan xaafadda aniga aan deganahay aadaan uga xumahay inaa ilaahi wa inaa raajicuun maamada allah u naxariisto hooyo ayaa ku dhimatay qolka uu ku soo dhacay hoobiyaha weliba abbaaro waxay ahayd xilligii salaada subax laga soo baxay waxaas leeyahay waa musiibo eh, nagu soo hoyatay ilaahay subxaana watacaala ummadda soomaaliyeedna aan naga badbaadiyo hoobiyaashaa soo dhacaya maamada keligeed ayaa qolka jiiftay qof kaloo la jiifay ma jiro musiibadu marka inta badan qolkaasi ayuu ku dhacay hoobiyaha firarkiisana qolka kale waa u qaybsama laakiin qof biniaadanoo kale wax uu gaarsiiye ma jiro waa maamada ah waa maamada ah oo waxaw allah u naxariis aadaan oga xunnahay musiibadaasi ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naga badbaadiyo waa waxyaabo wadanka haysto marka waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ayaa badbaadaas iska leh ayadaa reerka meesha degan hooyo waxay tahay caruurteedii ehelkeedii hawgabaray dhashaa joogtay qol kale jiiftay ayadana waxba maysan gaarin laakiin weli waa shoogsantah gabadhii ilaa hadda waa shoogsan tahay hayn qaar ka mid ah ee dadka ehlada ee ku sugnaa amaba ku suganba guriga uu saakay hubiyaha ku dhacay ee degmada bondhere ee magaalada tan muqdisho oo ka warbixinayay sida ay wax u dhaceen ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi sidoo kalena dhanka dowladda faahfaahin dheeraad ah ma aysan ka bixinin inkastoo la filayo in saacadaha soo aadan ay laamaha amnigu ay arrintaasi ay ka hadlaan waxaana arrintan ay kusoo beegmaysaa iyadoo maalmihii iyo bilihii ugu dambeeyeyba xaalka magaalada muqdisho oo ahaa mid aada u xasiloon iyadoona la ogeyn ee falalkani waxa ay amniga muqdisho ay kusoo kordhin karaan ama ay u dhimi karaan inkastoo dawladdu ay sheegtay in markasta ay heegan ugu jirto sidii amniga magaalada muqdisho ay u sugi lahayd dhanka kalena maxkamad ku taala wadanka biljim-ka ayaa shan iyo toban sano oo xabsi ah waxa ay ku xukuntay nin ka mid ah mucaaradka dalka jabuuti kadib markii lagu helay in uu jirdil u geystay nin loolan siyaasadeed uu kala dhexeeyo kaas oo la garaacay indhahana laga saaray sida ay ku warantay wakaalada wararka e f b oo aragtay ee xukunka lagu riday talaadadii idris cawaale oo afartan sano jir ah ayaa lagu saleeyay jirdil uu ku lug lahaa oo keenay in ninka dhibanaha ah uu waayo xubno jirkiisa ka mid ah kadib markii bishii nofembar laba kun uu dagaal dhex cawaale iyo sidoo kale liibaan mustafa xasan oo isna afartan sano jir ah eedeysanaha ayaa islamarkiiba xabsiga la dhigay kadib markii shan iyo tobankii disembar ay ku xukuntay ay xukuntay maxkamadda racfaanka ee magaalada bruseles sida lagu sheegay go-aankan maxkamadda ayaa sheegtay in labada nin ay yihiin mucaarad kasoo horjeeda dowladda jabuuti balse uu khilaaf xoogan soo kala dhexgalay bishii nofembar ee sanadkii laba kun ayaa nin tagsila ah waxa uu meel ka mid ah caasimada biljimka ee brussels gaar ahaana wadada dhinaceeda ku arkay mustafa xasan oo dhaawac isha kaga yaal islamarkaana aada u dhigbaxaya isagoo booliska u wacay kadibna isbitaalka ayaa sidaasi loogu qaaday waxa uu sheegay ama uu sheegay booliska in weerarka lagu soo qaaday uu salka ku hayay arrimo siyaasadeed saacado kadib cawaalo qudhiisa ayaa isagana isbitaal ka tegay isagoo u muuqday in ilkaha iyo wejiga ay dhankiisa ay wax kasoo gaareen waxaana xukunkan maxkamadda ku taalo wadankaasi beljimka ay ku riday mid kamid ah mucaaradka wadankaasi jabuuti uu yahay mid si weyn loo hadalhayo dhanka khaza hadii aan eegnane kooxda xamaas ee maamusho magaalada khaza ayaa waxa ay sheegtay in wax ka yar afar iyo sac gudahooda isra-el ay magaalada khaza ay ku dishay dad gaaraya ilaa iyo laba boqol afartan iyo kow ruux oo shacab ah wasaaradda caafimaadka ama waaxda caafimaadka ee khaza ee kooxda xamaas ayaa waxa ay sheegtay inay diiwaan gelisay tirada laba ruux oo ah tirada ugu yar ee afar labaatan gudahooda ay gumeysiga yuhuuddu ay ku dileen gudaha falastiin gaar ahaana magaalada khaza sidoo kale madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa waxa uu ku tilmaamay dagaalka ka soconaya gudaha wadankiisa inuu yahay mid dembi dagaal oo aada u weyn oo laga galay dadkiisa waxa uu sidoo kale uu sheegay in arrintaasi ay tahay in caalamka idil uu ku baraarugsanaado sidoo kalena israel tallaabo laga qaado waxaa dhankiisa hadlay madaxa ugu sarreeya ciidamada israel herzi halvaya kaas oo sheegay in dagaalka kala dhexeeya kooxda xamaas uu yahay mid sii socon doono muddo badan waxa uu sheegay in bilooyinka soo aadan uu dagaalku uu sii socon doono uusan noqon doonin mid si sahal ah ku dhammaado israel waxa ay in ay duqaysay in ka badan boqol goobood oo ay sheegtay in ay ku sugnaayeen kooxda xamaas ee haza maamulkeeda haysata waxaa sidoo kale ay sheegeen in talaadadii ay weerareen goobo badan oo ka mid ah khaza halkaas oo goobahaasi ay uga shakisan yihiin in ay ku dhuumaaleysanayaan eh, dagaalyaano ka tirsan kooxda iska caabinta ee xamaas qaraxyo waaweyn ayaa laga maqleeyay daafaha magaalada khaza iyadoona isra-el dhankeeda aysan ka warbixinin khasaaraha rasmiga ah ee dagaalka kasoo gaaray balse kooxda xamaas ayaa waqti walba waxa ay soo bandhigtaa muuqaalada muujinaya jabka yuhuudda kasoo gaaraya magaalada khaza iyadoona la arkayo taangiyada waaweyn ee malaayiinta dollar ku fadhiya oo si sahla ah ay kooxda xamaas ay ku gubayaan sidoo kalena meydka dagaalyahan waa ciidamada yuhuudda lagu jiidayo qeybo kamid ah magaalada khaza waxaana arinta haatan kasoo baxday waaxda caafimaadka ee khaza ay ku tilmaamaysaa in israel ay sii xoojisay baagsiga ay ku hayso dadka shacabka iyadoona tirada dhimashadu haatan ay ka badan tahay kow kun oo ruux waa tan soo gaartay dadka shacabkae tan iyo horaantii bishii oktoobar ruux kastaa calafkiisa kama baaqdo cunihiisa altuusa cabistooda cajiib weeye dhadhankooda cana weeye sarreeyo caalamka isku raaco casriga la marayo codka way u sitaan cid walba ha ogaato caanaha altusa calashaan laysku sheegiyo calankooda babanaya bilib weliba waxaad dhegeysanaysaan qeybaha hore barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiya idinkaga imaanayo markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka gaarka ah ayaan ku eegeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya dhacay qaybtii sideedada barnaamijkaas ku soo dhawaada kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii sideedaad barnaamij gaar oo aan ku eegeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee si wada jira ah barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed irir nuur waxaynu ku bilownay labadii nofeembar sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddexiyo go-aano iska soo horjeeda ayaa kasoo kala baxay maamulka puntland iyo ismada dhaqanka maamulkaas kuwaas ah, oo ku saabsan ismarwaa ka taagan arrimaha doorashada ismada dhaqanka go-aan ay soo saareen xilligaas ayaa waxay ku sheegeen in doorashada aysan dib uh, dambe ugu dhici karin wakhtigeeda sideeda januari lagu qaban doono halka qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulkaas xilligaasna lagu sheegay in doorasho qof iyo coda keliya ay dheci doonto islamarkaana ay dhinacyadu ay ka go-an tahay inay qabtaan khilaafka u udhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda puntland ayaana arka isku sii shareeray isla labadii nofembar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barri oo ka hadlayay munaasabad lagu taageeray dowladda falastiin laguna cambaaraynaya dagaalka yuhuuddu ay ku qaaday falastiin ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay sidoo kale in lala dagaalamo kooxda al-shabaab culimmadii kasoo qayb gashay munaasabadaas iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee kulankaas ayaa ra-iisul wasaaruhu si wadajira ah waxa ugu baaqay in muhiim ay tahay in loo midoobo dagaalka ka dhan ah kooxda al-shabaab isagoo sheegay meeshii ugu wanaagsaneed inay marayso loona baahan yahay in lasii laba jibaaro dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab labadii nofembar maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukno kala duwan waxa ay ku riday jenaraal sheegu axmed cali ee ilaalidiisa qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaana lagu sheegay in sheegow axmed cali oo ah orjoogaha kooxdii ciidamada kula dagaalantay kaabagoday wuxuuna si gaara ah falcelintiisa ugu baxay sakariin maxamed cali oo ka tirsanaa ciidamada amniga sidoo kalena dhaawacay sarkaal xigeen cabdulaahi xuseen cabduqaadir sheegow axmed cali ayaana maxkamadda ku xukuntay magta marxuumka uu dilay magdhowsiinta dhaawac uu geystay iyo toban sano xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamadda ayaa axmed xasan oo loo yaqaana abiy axmed waxay ku riday xukun dil toogasho ah sideed iyo toban kalena ayay maxkamadda ku xukuntay lix sano oo xabsi ciidan ah afartii nofembar dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa kumaandoosta danab iyo ciidamo ka tirsan madaxtooyada hirshabeelle ayaa ku dagaalamay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle dagaalkaas ayaa sababay dhimasho dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa la sheegay maalinka inuu dhaawac soo gaaray sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle maalinkaa waxa uu sheegay in ciidamada danab ay hor lahaayeen in weerarka markii ugu horreysay iyagu ay qaadeen waxaana xigtay israsaaseyn toosa oo saacada socotay oo dhex ciidamada madaxtooyada hirshabeelle iyo kuwa danab shantii nofembar xukuumadda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saale axmed jamac ayaa waxa uu tegay xarunta dhexe ee hay-adda maareynta musiibooyinka waxaana halkaas kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin hay-adda ka tirsan ra-iisul ku-xigeenka dalka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee dhibaatadu kasoo gaartay fatahaadaha iyo dadka xaaladda ilnino wuxuuna bulshada hala wadaagay saameynta ka dhalatay fatahaadda in ka da-a gobolada dalka isagoo sheegay in ay dhinteen maalinkaas ku dhawaad toban qofood lixdii nofembar allah u naxariistay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaa ku geeriyooday maaray ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka fanaan maxamed xasan barrow oo sidoo kale ka mid ah oboladii waaberi fanaan maxamed xasan barow ayaa ka mid ahaa fanaaniintii caanka ahayd ee gobolada waaberi fanaanka ayaa muddo la xanuunsanayay xanuun kusoo booday balse ugu dambeyn cisbitaal ku yaala magaalada nairobi ayuu ugu geeriyooday xanuunka sagaalkii nofembar waxaa go-day buundadii baar dheere oo halbooluw ahayd isku socodka degmooyinka gobolka gedo kadib markii ay saameyn ay ku yeesheen roobka ka da guud ahaan gobolada dalka gaar ahaan gobolkaasi gedo buundada ayaa iska celin weysay xajmiga biyaha webiga oo fatahaad sameeyey taas oo sawir guud ka bixisay khatarta ka dhalatay fatahaadda ku dhoofatay gobolka gado li afar qufayrinteen sida mas-uuliyiinta maamulka gobolka gado ay xilligaas warbaahinta u sheegeen tobankii nofembar magaalada gurcaal ee gobolka galgaduud allah u waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ahaa oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cali huudey oo la dhashay taliyaha saldhigga degmada gurcaal cismaan cali hudey dilkaas ayaa ahaa dil la xiriiray ana qabiil oo horey u dhacay isla degmada gurcaal ee gobolka galgaduud galgaduud ayaana sanadkan sii dhammaanaya ee waxay wajahaysay dilal kala duwan oo siyaabo aana qabiil ah uga dhacay magaalooyin badan oo ka tirsan galgaduud labaiyo tobankii nofeembar maxkamadda ciidamada ayaa xubno ka tirsan maamulka degmada hodan waxay ku riday xubno kala duwan kuwaas oo lagu eedeeyey la shaqeynta kooxda al-shabaab maxkamadda ayaa xilligaas soo saartay xukunka kooxdan ka shaqeynayay degmada hodan oo agaasima waaxiidu ay ku jiraan cabdulaahi maxamed cusmaan jimcaale oo loo yaqaan macruuf ayay maxkamadda ku xukuntay toban sano xabsi ciidan ah shariif nuur cali oo loo yaqaano shariif ooliyo oo ahaa gudoomiyihii waaxda oktoobar ee degmada hodan ah. waxay maxkamadda ku xukuntay siddeed sano oo xabsi ciidan ah jibriil cabdulaahi cali cadow oo loo yaqaano shiikha waxay maxkamadda ku xukuntay siddeed sano oo xabsi ciidan ah cabdi cali cibaar waxay maxkamadda ku xukuntay shan sano oo xabsi ciidan ah canab xuseen cumar fiidow waxay maxkamadda ku xukuntay hal sano oo xabsi ciidan ah afar ka mid a ah kooxdan ayaa iyaguna ahay maxkamaddu ay ku xukuntay min saddex sano saddex sano oo xabsi ku-xen ah xubnaha maxkamadda ay xukuntay maalintaas ayaa waxa ay ahaayeen mas-uuliyiin maamulka howdan ka tirsan hase yeeshee si hoose ula shaqaynaya kooxda al-shabaab lix iyo tobankii nofembar waxaa go-day buundada degmada boordhow ee gobolka gedo kagadaal markii roob xoogan uu ka daayay gobolkaas kadibna biyaha webiga jubba ay ka dulboodeen buundada daadka ka dhashay roobka xooggan ee ka da-ay gobolka gedo iyo fatahaadda saameysay ee ka dhalatay webiga jubba ayaa sababtay in buundadu ay goodo magaalada buurdhubo ayaa wajahday xaalad culus waxaana hakad galagalay socodka dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyadoo korontadu ay ka gooday isgaarsiintuna sidoo kale ay gooday xaalada magaalada ayaana gashay halis aad u ballaaran kadib markii fatahaada roobka inliino iyo sidoo kale fatahaada webi jubba ay saameynta ugu xoogan ku yeesheen magaaladaas toddobaiyo tobankii nofembar muwaadin soomaaliyeed ayaa la sheegay in xaaskiisa uu ku dilay meelo kamida ah dalka turkiga dhacdan ayaa ka dhacday hotel ku yaala magaalada istanbul ee dalkaas kadib markii nin soomaali ah uu gudaha hotelkaas ku dilay xaaskiisa sida laamaha ammaanka turkiga ee xilligaasi ay sheegeen lamaanahan ayaa la sheegay in dalxiisaan ay u tageen dalkaas turkiga iyagoo ka yimid dalka ingiriiska booliiska dalka turkiga ayaana gacanta ku dhigay adeedsanaha dilka u geystay xaaskiisa waxayna xilligaasi sheegeen in baaritaano ay ku bilaabeen sababta ka dambeysa in ninkan uu xaaskiisa dilo labaatankii noofembar ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxauu kormeer ku tegey magaalada doolow iyo gobolka gadow halkaasoo ay saameyn ku yeelatay fatahaadda ka dhalatay roobabka iyo sidoo kale webiga juba wafdiga uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ka degtay magaaladaas khudbadda uu ka jeediyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare doolow waxauu xilligaa ku sheegay in tani ay tahay masiibo qaran loona baahan yahay in shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya iyo dhammaanba cid kasta oo la waxsiiyey iyo dunida inteeda kaleba ay gurma deg la gaaraan dhammaan shacabka soomaaliyeed ee fatahadu ay ku saameysay guud ahaan gudaha dalka kow iyo labaatankii soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dalka laga mamnuucay isticmaalka aalada one xbid kadib kulan ay magaalada muqdisho ay ku yeesheen guddiga qaran ee ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argixisada ayaa dalka laga mamnuucay isticmaalka wax kasta oo qamaar ah sida lagu yiray qoraal xilligaas ka soo baxay wasaaradda isgaarsiinta ee dalka qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in si gaar ah dalka lagu mamnuucay isticmaalka qamaarka wan exbed oo ay sheegeen in lagu dhaco hantida shacabka soomaaliyeed isla markaana uu ka soo horjeedo diinta dhaqanka iyo shuruucda dalka afar iyo labaatankii nofembar soomaaliya ayaa si rasmi rasmiga ah lagu ogolaaday inay ku biirto dalalka bariga afrika oo ay ku bahoobeen wadamada kale ah kenya uganda d r c congo tanzania burundi ruwanda iyo south sudan waxaana dowladahaasi ku biiray dowladda soomaaliya oo si rasmi ah lagu ogolaaday xilligaas inay ku biirto madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo ka hadlay madasha ayaa yidhi sida tan maanta waxaan furnay bog cusub oo ka mid ah taariikhda soomaaliya waxaa sharaf weyni ah inaan idin hor istaago inagoo si rasmi ah uga mid noqonayna xubnaha dalada bariga bulshada afrika madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in tan dadaal xoogan lagu soo hooyey loona baahan yahay in soomaaliya dadaalada ay bixinayso ay kasii dheerayso halka ay joogto isla afar labaatankii nofembar waxaa go'day buundadii degmada bu'aali ee xarunta gobolka jubbada dhexe kadib markii ay saameeyeen fatahaadda webiga hajubba iyo roobka ka da-ay magaaladaas degmada bu-aale waxaa gacanta ku haya oo maamulaha kooxda al-shabaab socodka gaadiidka iyo dadka shacabka ah ayaan xilligaas hakad galay maadaama buundadii ay go-day waxaana aad u yareed in la helo xogta khasaaraha ah ka dhashay halkaas maadaama ay maamulaan shan iyo labaatankii nofembar waxaa furmay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya xilli ay jirtay guux siyaasadeed iyo hadalayn xoogan oo ku aadan wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka ah, kuwaasoo mucaaradka soomaaliya ay ka biidiidan yihiin dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuudna lagu xantay inay donaynayso in dastuurka ay wax ka beddesho si ay u korsato muddada ay joogto xafiiska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa baarlamaanka hortiisa maalinka khudbad ka jeediyey isagoo ka hadlay wixii u qabsoomay dawladda soomaaliya muddadii uu ku fadhiyey kursiga lix iyo labaatankii nofembar wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas waxaa kusoo dhaweeyey madaxweyne axmed madoobe ujeedka safarka ee xilligaas ra-isul wasaare xamse cabdi barre ayaa ahaa u xaaladaha bini ee ka dhalatay daadadka elliino oo saameyn xoogan ku yeeshay deegaanada maamulkaas jubbaland iyo dardargelinta dagaalka wejigiisa labaad ee kooxda looga saarayo deegaanada maamulkaas siddeed labaatankii nofembar ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee loo yaqaana macawisleyda ayaa weerar waxay ka fuliyeen bariga gobolka galguduud waxayna ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa meel ka mid mida ah gobolkaas saraakiisha ciidamada ayaa xilligaasi sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameysaday xubno ka tirsan al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa deegaanka ceel cali xasan cali oo dhanka koonfur kaga beegan magaalada budbud ee bariga gobolka galgaduud ciidamada dowladda ayaa xilligaasi ku guuleystay inay la wareegaan xarumihii al-shabaab islamarkaana howlgalkaas waxaa lagu dilay lix ka ah al-shabaab waxaana sidoo kale lagala wareegay maalinkaasi kooxda al-shabaab oo hub iyo saanad xooggan saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya xilligaas ay ku sii siqayaan deegaan horleh oo ka tirsan qaybo ka mid a ah gobolada mudug iyo galgaduud koodii diseembar sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay arinta ku saabsan kaamarooyinka qarsoon ee lagu dhejiyey goobaha ganacsiga magaalada muqdisho afayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa xilligaas sheegay in arintaas ay ka qayb qaadanayso sugidda amniga islamarkaana looga golleeyahay dabagal in lagu sameeyo faalalka amni darro ee ka dhaca isla markaana afhayeenka gobolka uu sheegay in arrinkaasi culays weyn ay kala kulmi karaan ganacsada magaalada muqdisho maleeshiyada al-shabaab ayaa dhankooda beegsi ku bilaabay goobaha ganacsi ee fuliyey amarka dowladda ee ahaa in kamerun ay ku xirtaan goobahooda ganacsi si looga hortago falalka amni darre ee kooxdu ay ka geysan karto magaalada muqdisho isla kowdii disembar bartamaha gobolka hiiraan ee magaalada halgan waxaa ka dhacay qarax xoogan qaraxan oo ahaa nuuca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxauu ka dhacay maqaaxi ku taala bartamaha magaalada halgan gaar ahaan suuqa jaadka ah ee magaaladaas inta la xaqiijiyay xilligaasi qaraxaasi waxaa ku geeriyooday nin oday ah oo lagu magacaabi jiray muumin rooti halka ay ku dhaawacmeen laba ruux oo kale isla koodii diseembar sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa u codeeyey in cunaqabateynta hubka laga qaado soomaaliya codeyn loo qaaday ayaa afar toban xubnood oo ka mid ah shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ayaa u codeeyey cunaqabateynta ayaana dalkeena la saaray kadib dagaalkii sokeeye uu bilaabday bishii janaayo labadii madaxa dalka soo maray ayaana ollo badan ugu jiray in dalka laga qaado cunaqabataynta hubka madaxda ugu sareysa dowladda soomaaliya ayaana si weyn u soo dhoweeyey go-aankii ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobey ee loogu codeeyey in cunaqabataynta hubka laga qaado soomaaliya siyaasiyiin badan ayaana dhankooda si weyn u soo dhoweeyey labadii disembar war saxaafadeed ka soo baxay somalilan ayaa laga soo horjeestay cunaqabataynta hubka ee laga qaaday soomaaliya war-saxaafadeed xilligaasi kasoo baxay somalilan ayaa lagu sheegay in somalilan ay si xoogan uga walaacsan tahay islamarkaana si weyn ay uga soo horjeedo cunaqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya taasoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku soo saareen qaraar tirsigiisu u ahaa ee sanadkii warqoraal oo kasoo baxay somalilan ayaa waxaa lagu yidhi waxaanu aaminsanahay in qaadista cunaqabateynta hubka ay halis ku tahay mandiqada geeska afrika iyo guud ahaan caalamka dagaaladii arxandarada ahaa ee dowladii dhexe soomaaliya ay ku qaaday dadka reer somalilan islamarkaana ay ku lahaysay ayaa layidhi in ka badan laba boqol oo kun oo qof oo muwaadiniin reer somalilanah waxay si weyn inoo xasuusinaysaa khatarta hub si fudud loo helo ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay somalilan saddexdii diseembar dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isku aruursanayay deegaanka bacaad oo siddeed kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta deegaanka halgan ee gobolka hiiraan dowladda ayaa waxay xilligaasi sheegtay in ka badan lixdan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay howlgalkaasi duqeynta ay halgan ka dhacay isagoo kan lagu baabiiyey saanad ciidan oo ay wateen maleeshiyada al-shabaab howlgalka dowladdu waxay sheegtay xilligaas inay iska kaashadeen ciidanka dowladda iyo saaxiibada caalamka afartii disembar allah u naxariistay ibraahim cabdiraxmaan cabdi oo kamid mid ah ganacsada caanka ka ahaa magaalada boosaaso kana soo jeeday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari xilli uu ka soo baxay masaajid uu kusoo dukaday salaada subax oo ku yaala magaaladaas ganacsadaha la dilay ayaa la sheegay inuu madax u ahaa bulshada kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku sugan gobolka bari kooxaha dalka geystay ayaa durbadiiba ka baxsaday goobta ganacsadahaasi ay ku dileen lixdii diseembar allah u naxariistay sanadkan sii dhammaanaya dalka koonfur afrika waxaa kordhay tirada muwaadiniinta soomaaliyeed ee halkaas lagu dilay waxaana u dambeeyey ibraahim warsame iyo xiinu xasan cali oo goobtooda shaqada kooxu hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ay ku dileen dhammaadka sanad kasta ayaa waxaa kordha dilalka soomaalida lagu geysanayo dalka koonfur afrika waxaana sanadkaasi dhammaanaya la dilay in ka badan toban ruux oo dhalinyaro soomaaliyeed lixdii disembar madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa si rasmi ah wuxuu ugu dhawaaqay in maamulka puntland dib uu ugu laabanayo doorashada qof iyo codka ah oo muddo madaxweyne siciidani uu doonayay in maamulka puntland doorashadaasi ay kusoo doorato markii ugu horreysay madaxweyne dani waxa uu sheegay inuu ka xun yahay in go'aankaasi aankaasi uu qaato balse waxa uu sheegay inay qasab tahay iminka lixdan iyo lix xildhibaan oo ay ka kooban tahay puntland ayuu sheegay in lasoo dooran doono iyadoo lagu soo dooran doono habkii hore lagana laabtay doorashadii qof iyo codka ahayd toddobadii disembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey dhalka dadaalada odayaasha dhaqanka puntland ee ku aadanaa qabsoomidda doorasho ay heshiis ku yihiin dhinacyadii siyaasadda iyo go-aanka madaxweynaha puntland ee ahaa in dib loogu laabto hanaankii doorasho ee puntland ka dhici jiray maadaama madaxweynaha maamulka saciid cabdulaahi deni uu dib ugu laabtay go-aankiisii ahaa in doorasho qof iyo coda deegaanada maamulkaas ay ka dhacdo madaxweynaha soomaaliya ayaana ku tilmaamay go'aankaas mid markaas guul u ah shacabka puntland tobankii diseembar maleeshiyaad hubaysan ayaa allah u naxariistay gobolka galgaduud waxay ku dileen laba dhallinyaro ah oo walaalo aha maleeshiyaadkan hubaysan ayaa dilkan ka geystay inta u dhexaysa ceel dheere iyo sidoo kale magaalada dhuusmareeb labada wiil ee la dilay ayaa walaalaha ah. mid ka mida ah waxau ahaa macallin halka kan kalena oo ahaa digtoor waxaana lagu kala magacaabi jiray allah u naxariistay macalin liibaan xasan cusmaan iyo sidoo kale doctor axmed xasan cusmaan maleeshiyaadku hubaysan ayaa kolkii ay dilkaasi geysteen isaga baxsaday goobta waxaana dilkaasi lala xiriiriyey aana qabiilo hore uga dhacday gobolka galgaduud soomaaliya ayaa laga cafiyey deentii lagu lahaa bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa si wajirha ah ugu dhawaaqay in soomaaliya laga cafiyey lacagihii deymaha ahaa ee lagu lahaa dadaalo sannado socday iyo shuruudo badan oo soomaaliya ka soo gudubtay barnaamijka geediga deen cafinta soomaaliya ayaa soo bilowday sanadkii labada kun iyo tobankii waxaana dowladda madaxweyne xasan maxamuud ugu dambeyntii u suura gashay in saddexiyo tobankii disembar sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan si rasmian loogu cafiyey madaxda ugu sareysa ayaana soo dhoweeyey guusha ees taariikhiga ah ee laga gaaray diin cafinta madaxweyne xashin maxmuud ayaa ku tilmaamay guul weyn uu sootay soomaaliya madax hore iyo siyaasiyiin ayaana dhankooda soo dhoweeyey in deyntii laga cafiyey soomaaliya toban iyo toddobadii disembar ciidamada dowladda soomaaliya ayaa si rasmi a ah waxay ula wareegeen amniga guud ee madaxtooyada kadib lix iyo toban sano oo ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis ay door ku lahaayeen sugidda amniga madaxtooyada iyo baarlamanka dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambaliyey guutada toddobaatan iyo toddobaad ee ciidamada xoogga dalka la wareegidda mas-uuliyadda amniga madaxtooyada dalka waxaana uu tilmaamay in micnaha laga leeyahay tallaabadan ay ka turjumayso dib u soo laabashada cududa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya labaatankii disembar dalka jabuuti waxaa ku geeriyootay allah u naxariistay wasiirkii wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka soomaaliya khadiijo maxamed deeriye khadiijo maxamed deeriye ayaa la socotay wafdigii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee dalkaasi jabuuti kaga qayb galay shirka heritage oo looga hadlayay arrimo kala duwan waxaa la sheegay in markaas xanuun kusoo booday islamarkaana halkaas ay ku geeriyootay isbitaal ku yaala allah u naxariistay khadiijo ayaa ku jirtay dowladda soomaaliya ku dhawaad labaatan sano oo ay ahayd xildhibaan xillo kala duwan oo wasiiro dowladihii soomaaliya dalkan ay ka soo qabatay madaxda dalka ayaana ka tacsiiyey geeridida waxaana ahaa ay ku tilmaameen qof wanaagsan saddexyo labaatankii desembar go-aan si rasmi ah uga soo baxay simada dhaqanka ee c c khaatumo ayaa lagu caddeeyey inaysan soo xuli doonin toban iyo toddoba xildhibaan ee baarlamaanka puntland laga soo dooran jiray deegaanada e c c khaatuma go-aankan uu warbaahinta u akhriyay afhayeenka ee simada dhaqanka ee c c khaatumo garaad cabdisalaam xasan maxamed ayaa sidoo kale lagu caddeeyey inaysan sii joogi karin toban iyo toddobada xildhibaan ee hadda ka tirsan baarlamaanka puntland oo la baahan yahay in si deg dega ah lagu kala diro golaha ismada dhaqanka e c c khatumo ayaa sidoo kale go'aamiyey inaysan cid ka soo jeeda deegaanadooda u tartami karin doorashada soo socoto ee ee madaxweyne ku-xigeenka puntland saddexiylabaatankii diseembar dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanka daarunimca ee gobolka shabeellada dhexe waxaana dagaalkaas u dhexeeyey maleeshiyada al-shabaab iyo ciidanka dowladda oo garab ka helaya macbuusyada deegaanka dagaalka ayaana khasaare iskugu jira dhimashadii dhaawac geystay sida ay saraakiisha xilligaasi warbaahintu sheegeen maleeshiyada al-shabaab ee wararkaas ku soo qaaday ayaana lagu jubiyey afarlabaatankii disembar dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka hoosgarabsanaya iyo al-shabaab ayaa ka dhacay koonfurta gobolka mudug gaar ahaan deegaan lagu magacaabo jahjah ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka hoosgarabsanaya ayaa xilli barqa ah weerar dhowr jiha ah waxay ku qaadeen kooxda al-shabaab oo ku sugnayd aagga jeexjeex iyo sidoo kale buuraha deegaanka ee cakoos dagaal saacado badan qaatay ayaa ciidamada dowladda iyo al-shabaab halkaasi ku dhex maray xubno badan oo al-shabaab ayaana halkaasi lagu dilay maalinka ah sida saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ay warbaahinta la wadaageen xilliga isla afar labaatankii diseembar sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan maamulka galmudug ayaa waxa ay xaqiijiyeen in al-shabaabkii ugu badnaa ugu diray deegaanka jeexjeexa ee koonfurta gobolka mudug wasiirka warfaafinta maamulka galmudug abshir cabdi ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ciidamada isgarabsanaya ee maleeshiyada al-shabaab ay kala wareegeen deegaanka baraag ismaaciil oo muddo badan al shabaabka ay ku sugnaayeen sidoo kalena waxa uu wasiirka xilligaasi sheegay in ku dhowaad labaatan xubnood ka tirsan al-shabaab halkaas lagu dilay howlgalkana uu sheegay inuu sii socon doono iyadoona al-shabaabka lagala wareegay fariisimo dhowr ah dagaalamayaal badanna halkaas lagu dilay guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka gaarka ah oo aan ku eegeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ka dhacay soomaaliya intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa si wada wadajira barnaamijkan waxaa idiinla socodsiinayay cabdinaasir maxamed maxamuud iyo aniga oo ah axmed yaranuur mar kale intaannu barnaamijkan mid lamida ah ku kulmayno haddii ala yidhaahdo amaana allah waxaad dhegeysteen qeybtii sideedaad ee barnaamijka gaarka ah ean ku eegeynay dhacdooyinkii ugu weynaa ee sanadkan sii dhammaanaya dhacay markanna bal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waxaad ku dhageysataan hadalhayntii u dambeysay lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada wadajirna waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahin iyo anigoo ifraax kaaki ee soo dhawaada dhegeystayaal waatahay cabdirashiidow dhanka iyo hadalhaynta haddii aan ku bilowno faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya cabdirashiidow khasaare ka dhashay tiro hoobiyaal ah oo saaka ku dhacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho kuwaas oo dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh cabdirashiida hubiyaasha ayaa si gaar ah looga dareemay aaga xarunta madaxtooyada gaar ahaan dhanka degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaana la sheegay in mid ka mid ah hubiyaasha uu ku dhacay guri ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala xaafada sheekh yuusuf alkawneen ee degmada boondheere waxaana ku geeriyooday hubiyaashaasi hooyadii qoyska kadib markii uu qolkeeda ku dhacay hoobiyaha eh, ifrax dhankaleten haddiinu eegnana ciidamada ammaanka ayaana lasoo warinaya in iminkanba ay bilaabeen baaritaano howlgallo baaritaana kadib eh, weerarkaasi oo bartilmaameedkiisa u ahaa xarunta madaxtooyada soomaaliya maalmihii u dambeeyey xaalada ammaanka ee magaalada muqdisho ayaa ahayd mid degan waxaana yaraaday weeraradii iyo weliba qarxyadii horey uga dhici jiray qeybo kamid ah gobolka banaadir ama magaalada muqdisho eh, waxaana lasoo warinayaa in dad shacab ay ku waxyeeloobeen tirada hoobiyaasha ah ee xalay ku dhacay qeybo kamid ah magaalada muqdisho gaar ahaan degmada boondheere ee gobolka banaadir waayahay dhegeystayaal hadaleenta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markan dhankii qormooyinka cabdirashiidoo qormada ugu horreysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay haddii aadan soonka ku fiicneen waxaad ku fiicnaan kartaa sadaqa bixinta haddii aadan awoodin inaad habeenkii salaatuleel u soo kacdo waxaad awoodaa inaad in badan maalintii wardiso haddii aanad awoodin inaad xajka aado waxaad awoodaa inaad qaraabada booqato oo xiriiriso haddii aadan masaajid dhisi karin mid dhisan hagaaji hadii aadan waddo cusub dhisi karinna mid dhisan ka qaad waxyaabaha dhibaya dadka qormadan ee waxaa lagu soo gabagabeeyey qasab ma aha inaad cibaadada dhan walba uga fiicnaato balse waxaa ceeb ah in aysanba jirin meel aad uga fiican tahay waaya faraxaya qurmada ugu dambeysa haddii aan eegana waxaa lagu bilaaba sidaytan waxaa leeyahay qof walba wuxuu isku dayaa inuu helo qofka saxda ah, inuu noqdo laakiin qofna iskuma daya inuu noqdo qofka saxda ah. waxa ugu weyn noloshaada waa inaad dadaasho sidoo kaleetana horumar aad samayso sidoo kaleet waxaa leeyahay rumayso ama harumaysan inaad heli karto waxaad doonto awoodaada waa mid aan xad lahayn wax waliba waad samayn kartaa oo adiga keliga ayaa loo baahanya inaad go gaarto sidoo kaleet waxaa leeyahay qalbigaaga qorxoon qof aan u qalmin ha u hadiyeedeen si uusan kaa garaafeynin sidoo kaleet waxaa leeyahay ahow mar walba qofka aad tahay ha iska dhigdhigin qof aadan adigu ahayn adiga oo weliba isku dayana noqoto qof mar walba wanaagsan sidoo kaleet waxaa leeyahay sabarka uu hel ka dhigo si walba oo ay daruufuhu noloshaada usoo weeraraan qoraaga qormadan ayaa sida kusoo gabagabay waxaanu kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala ismaaciil bule guud waa naga intaa xubintii warbaahinta bulshada waa cabdirashiid ifraax oo idinle nabadgelyo dhegeysateen xubinta bandhig warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal wararka ka imaanaya dalka koonfur kooriya ayaa waxa ay sheegayaan in agtarad caan ka ahayd gudaha waddankaasi oo lagu magacaabayay san kiyun in eh, la helay meydkeeda oo la ogaaday in ay dhimatay haweeneydan oo caan ahayd eh, sidoo kalena ku guuleysatay eh, biladda abaalmarinta filimada ee oscarka la yiraahdo ayaa waxaa meydkeeda laga helay magaalada siyool ee caasimada wadankaasi south korea waxaana agtiradan la sheegay in da ahaan ay jirtay afartan iyo sideed sano waxaana meydkeeda laga helay gudaha gaarigeeda oo yaala meel ka mid ah ama mid ka mid a ah wadooyinka waaweyn ee magaalada siyool ee caasimada wadanka ee koonfurta kuuriya ilaa haatan ma caddo in haweeneydani ayada isdishay iyo in la dilay waxaana boolisku ay sheegeen in ay heleen xog ku saabsan haweeneydani in ay gurigeeda ay ka tagtay kadib markii ay nuut amaba qoraal ay qortay waxaana sidoo kale jira baaritaano ku aadan in haweeneydani ay isticmaashay waxyaabaha daraagiska ama daroogooyinka taas oo la sheegay in lagu eedeynayay tan iyo bishii oktoobar oo ay baaritaanaba ay ku socdeen waxaana haweeneydani ay caanay ku ahayd ka qayb qaadashadii ama doorkii weynaa ay ku lahayd filimka barastia la yiraahdo oo noqday filin eh, aada u gadmay ama dadweynuhu ay aada uga heleen waxaana ay jilaysay in ay ka timid amaba ay kasoo jeedo qoys faqiira balse markii dambe ay hodantinimo ay gaarayso waxaana jirta in gudaha wadankaasi ee eh, south korea si weyn looga hadalhayo dhimashada haweeneydani caanka ka ahayd waddankaasi warbaahinta yon yonhaber yidhaahdo waxa ay warisay in aada looga shakisan yahay inay isticmaashay dragis ama waxyaabo maandooriye ah kuwa taasoo keentay in ay markii dambe ay u geeriyootay waxaana berihii ugu dambeeyaba jirtay hadalxin la xiriirta in haweeneydani ay isticmaasho daroogooyinka kuwooda ugu halista badan balse booliska ayaa laga warsugayaa in ay soo saaraan warbixinada ugu dambeeya ee la xiriira dhimashada liisan kuyun iyo waxa geerideeda sababay markan saacaddu waa kow iyo tobankii baraqnimo ballaan eegno qodobada ugu waaweyn ee ogaalku jira qaar ka mid ah degmooyinka magaalada tan muqdisho ayaa saakay waxaa laga maqlay daryanka madaafiicda kadib markii laga baxay salaadii subax ayaana eh, dadka ku sugan magaalada muqdisho ay maqleen dhawaqa madaafiicda oo ku dhacaya qaar ka mid ah xaafadaha muqdisho waxaana la sheegay in mid ka mid ah hubiyaashii lasoo tuuray uu ku dhacay xaafad ku taala degmada boondheere ee magaalada muqdisho iyadoona guri halkaasi ku yaala uu hoobiyuhu ku dhacay la sheegay inay ku geeriyootay haweenay waayeel ahayd oo halkaasi ku sugnayd iyadoona sidoo kale burbur xoogan uu madfacaasi u geystay guriga ilaa ay ma jirto war ka soo baxay dowladda federaalk oo ku aadan weerarkaasi iyo sidoo kale bartamiidkiisa halkuu ahaa iyo cidda ka dambeysayba mana jirto ilaa haatan cid sheegatay walow al-shabaab inta badan ay beegsadaan goobaha ama xarumaha dowladda ujeedkuna uu noqon karo in hoobiyaashaasi la waday madaxtooyada dalka maxkamad ku taala waddanka beljimka ayaa waxa ay xukun ay ku riday mid ka mid ah mucaaradka waddankaasi jabuuti maxkamadan oo ku taala wadanka beljimka ayaa shan iyo toban sano oo xabsi ah waxa ay ku xukuntay ninkan ka tirsan mucaaradka waddankaasi jabuuti kadib markii la sheegay in lagu helay eedeen loo soo jeediyo ahayd inuu jirdil u geystay sidoo kalena uu ilka tuuray nin loolan siyaasadeed uu kala dhexeeyey oo isagana ka mid ah mucaaradka waddankaasi jabuuti sida ay ku warantay wakaalada wararka a b oo aragtay xukunka lagu riday talaadadii diris cawaale oo afartan sano jir ah waxa uu ku salaysan yahay in jirdul loo geystay nin kale oo isagana ka mid ahaa mucaaradka waddankaasi jabuuti laguna magacaabo liibaan mustafa xasan oo isna afartan sano jir ah inuu ku lug lahaa sidoo kale liibaan ayaa isha la tiray waxaana jirta in gacanka hadal uu dhex maray labadan muwaadin ee u dhashay waddankaasi jabuuti iyadoona maxkamadda bruseles fadhigeedu uu yahay ay sheegtay in maadaama cawaalo dembigaasi lagu helay lagu xukumay shan iyo toban sano oo xabsi ah dadka ku geeriyoonaya magaalada khaza ayaa sii kordheeyay iyadoona waxda caafimaadka ee khaza ay sheegtay in afar labaatanka saac ee ugu dambeeyey ku dhowaad laba ruux oo shacab ah ee israa'iil ay ku dishay gudaha marinka khaza waxaana sidoo kale maxamuud cabaas oo ah madaxweynaha falastiiniyiinta uu sheegay in waxa khaza ka soconaya ay tahay dembi dagaal oo caalamka oo idilna uu shaashadaha amaba uu sheeda uu ka daawanayo waxaa sidoo kale jira in wasiirka difaaca ee israa'il uu sheegay in dagaalku uu sii socon doono qaadan karana bilooyin hadda kadib ah walow ghaza sida ay filaysay israa'il aysan noqonin oo tan iyo markii dagaalku dhulka ay bilowday jab xoogan la soo gaarsiiyey kooxda xuutiyiinta yemenna waxay sheegeen inay weerareen mid ka mida ah dekedaha israa'iil diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee droniska ayayna sheegeen inay u adeegsadeen weerarkaasi maraykanka ayaa dhowaan waxa uu ku dhawaaqay isbahaysi ka dhana kooxda xuutiyiinta kaas oo laga hirgelinayo biyaha badda cas maadaama xuutiyiintu ay sheegeen in halkaas aysan mari karin maraakiibta iyo doomaha u socda dhanka israa'iil arrintaasi oo ay sheegeen in ay taageero ay ugu muujinayaan walaalahooda xamaas ee iska caabinta kula jira kooxda amaba ciidamada gumaysiga yuhuudda dad ku dhow toban ruuxna waxa ay ku dhinteen dabeelo ku dhuftay bariga waddankaasi austareeliya waxaa la sheegay in dadkaasi ay gooriyoodeen kadib markii dabeelo xoogani ay ku dhufteen magaalooyinka iyo gobollada ku yaala bariga waddanka austareeliya dhowaantana waxaa jirtay in tobannaan kun oo ruux ay saameyn ay ku yeesheen daadad xoogan oo ku dhuftay qeybo ka mid ah waddanka austareeliya kadib roob xoogan oo waddankaasi ka da'ay ay kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira barqanmadan weli idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay waxaa la yidhi cabbaar waa u ee eebbahay duulkii caasiyeeh calafkiisa kama gooye iyo cayshkii loo qoraeh cishe iyo wakhtu u cayimo cidima dhaafaana ayaa camalfalkiisii abaal looga celiyaae caddaankii galbeed oo dunida calan wallaynaayey eh. oo nabadda ceel dheer ku riday ciidna kula aasay eh. ciqaabtay mutaysteen wataa warkalamaanay waxaa la yidhi eh. nitaaqiyo adduunyada waxaad nudub u soo liicdo marunbuu nasiib kuu godladay kuu naqfurayaaye wax naruuro kuu dhalay dhibkaad shalay la noolayde intay neeftu kugu baaqi tahay ruuxa noqonquusta nujub iyo walow naaqusgalo himilo soo nuurtay marunbuu nugeylkiiyo wakhtigu naasax dhalayaaye nashuushiyo wax ciil kuu bedeli naalle iyo guuleh intay neeftu kugu baaqi tahay ruuxa noqonquusta wargorgoro waxaa kaloo la yidhi nayrusku waai waa nagii adduunyadu wardanaba wali kaa laanay nuurta jeeloowe kahaada waa naadiha nuurta jeeloowe ninka noogo waa neebsaha war waar walloweyna idinkoaan iswareerin waa la laysku soo noqone wixii nool adduunyadaay aryawaaqlo waxaa kaloo la yidhi nacasiya nin raga markay madax noqdaan yaa kala naaca war cabdulla waxaa kaloo la yidhi hadduu nugul qatimay biyo nacaha neefna dhugan waayo nafidoontagana caaradkii naahi jira diido waa niyad xumaadaa ninkii naanida u dhigay waar wallo weyne waxa kaloon anugu dhihi lahaa anna haddii aan ku naawilay naqba waa la dhowraa nasiibku ha isku keensimo rabawaqlo waxaa kaloo la yidhi ninkastoo aad nuugtana kuma naxdid dherigii nafsi u dulyaale aryadhaha kalemaanay war heemahaysiina degmada sablaale gobolka shabeelada hoose hayeetin jira ku bislaatay aryamadeyow adigana digiraa kaa dhuntay koraa leesaga yim dababtoo ah waxaa la yidhi niman ajaaniiboo qawaadhiijta ka tirsan oo oomaha ku shiraaye aadukum daakub laga dhigay hadda qayaanaday maha kula shiraayeen iyakana markooraa laga qarxistay war cabdulow laftaadan war badan hayne meesha shabaabka lagu baabi'iyey oo cirka iyo dhulkaba aan waxba loola harinoo dugkum daakumta looga dhigay waa deegaanka jeexjeexa ee koonfurta gobolka mudug hadda marka khawaarijtii gabalkoodi waa dhacayo waa taa meel walba qabta iyo qanaxda lagu hayo waraabwaanbislo waxaa la yidhi qoonkaan allaha qaadirkaa ah, amar khilaafaynin mar unbuu ka qaataa cid duqaan ku leeyahay axmedow haa oo bulshadan waxaaba horay loo yidhi qaadha qalabka hubkiinna u qaadha oo khawaarij dhammaa khawaarijka markii hore wadada qaloonayo mareenka fiirsane walileeday khasaara waa qabataa ninkii qamaar dhiila warmadaya waxaa kaloo la yidhi jadba duul u qaba geeridan joog kuwaan samine jid anfaca khawaariij haddii lagu jihayn maago jaahilnima xalkeed lehe isfahan uma janjeeraane ha yeeshee jabhadogaal xarbiya kuma jihaadaane jugta waxay ku hayaan islaam qiray jaliilkeeyi qof nasayaan jajuub looga hayn joyska uu rabo eh hadday nimanku aakhira janteen ha u run jariyeene eh. iyagoon jisciman qaar kaloon horay u sii jiidan eh. tigidhada ha loo jaro wadkay dhab jeclaadeen aryabisla waa runtaoo anna waxaan dhihi lahay eh. nacabkaaji daraniibinka ma jiite sababiirta ciidamada dhammaanow jihaad gala soo majestayaashii guusho ay jecleedow jihaad galaa cabdullah waa runtaa oo la yidhi jid markii la diidaa dagaal la ysku jabiyaa maysaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud eh. iyo xubnihii mucaaradkaa kulmay tirada muduhilaal iyo meeli maro haytan sheegana waan ixtiraafkii somalilan ka wada hadleen madaxweyne doorashada wakhtigeedii ka soo hormari ma yidhaahdeen madaxweyne shaqooyinka waaweyn oo muhiimka ah wada qabane eh. qaarna horee miyay yidhaahdeen war gobolkun shagalaan mataalo furunta iskanaadiriimaynara waay madaxweyne dalka qabyala'aan hadhigana wax reeb miyay dhaheen war weligiin kalemaanay warka waad dhebjisaan sidaad eh. madaxweynaha iyo xubnaha mucaaradku waxay ka wada hadleen qorshihii dhammaystirka dastuurka ee muddooyinkan dowladdu ka howlanayd waxaana la sheegay in qodobada qaar la isku fahmay kulan kalena loo balansan yahay si wax badan looga wada hadlo aryaa gorgoro waa runtaa oo samigay cabdulle ba waxauu yidhi ninkii adoonta baar lehayn taa kuu waa taaqan ninka adoonta baar lehayn taa kuu waa taaqan waar waxaa kaloo la yidhi guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi warkalmaanay war war ma haysaane baarlamaanka ssc war qoraal ay soo saareen waxayna ku taageereen go'aankii isimada ka soo baxay oo ahaa inaysan doorashada puntland ka qaybgelin shaqana ku lahayn madaxweynaha puntland siciidaniyoo hadlana wuxuu yidhi waxaan ahay madaxweynihii xoreeye sool oo somalilan ka saaray hayehe maantana anigiyo iga soo horjeesteen maha walleeka ma muuqato warbashir dheere markaasoo kale wuxuu dhihi jiray hooyada federaalku puntland iyada arrimeeda xallaysanaysa waxba ka garan maysaaniine kudayo puntland kudayo siday ay dowladeedu tahay aryadhaha ayaamahan waxaa suuqa la ysla dhex yaacaaya koofi iyo indhashareerka dumarku xirtaan iyo camaamad lama arki karo qofka lagu arkana waaba laga qaadaa lanki bidaarka garsadauna la haysade war cabdulla warkaasi kuturikutaan buu noqday been bulshada lagu dhex taliyaha qaybta guudaha buliiska gobolka banaadir macalmaadi oo arrintaas ka hadlay wuxuu yidhi ma jiro go'aan amni oo lagu mamnuucayo ama wax lagu yeelayo calaamadaha diimeed iyo kuwa dhaqan ee bulshada soomaaliyeed waa dacaayad cadowgu ka dambeeyo wararka la xidhiira arintaas waana inaan lagu kadsoomin ciidanka amnigu waxay u taagan yihiin ilaalinta diinta tarafta iyo karaamada shacabka soomaaliyeed cidii la kulantay taxaddi nuucaasa ha la soo xiriirto xafiiska cabashada iyo nambarka gaaban ee buliiska war kalemaanay war ma haysaane wasiirka amniga jubbaland jenaraal dhuumaal oo warbaahinta la hadlay wuxuu yidhi deegaan u dhexeeya afmadow iyo beerxaano dagaal culus aan ku galnay khawaariij badanna waa ku laynay ilaa haddana howlgalladu si isdabajoogahay u socdaan dadka deegaankana wuxuu ka codsaday inay ka qayb qaataan cirbgoynta khawaarijta waaryaara anugu joogaha maqanbaanahi maqaanaha joogaanahi warkalamaanay nin gabaye wuxuu yidhi aqoon baanu leeyahay anigu ururka shaydaane ikhyaartii iyo khawaariji markay layso odayaasha alla doori carruurtay afduub ku askareeya nimanyahu ka tegay maalmahan gabayadaydii ma sheeg sheegin jiiftooyinkii raatibka ahay jacburkana afka bartay iska day rabay kolkaan idhaahdana rag baa cuniyo sugaan ana wiil masayr baan hiyo ruux hinaasa leh goortaan kala firayo murtida dhab ugu qaashaarto deelqaaf iyo wuxuu iga noqdaa hadalku maamaaye meel dhur waa ka nabadooniyaan lagu heshiihayne daabad farataqaan ruux hadduu salab ku qayraansho daruuraha markii ay gashuu dhinac u boodaahe xusullada hadii haddii madaxu hoolhoolmo isagaa dhib doontay muxuu faras u baarraacay hortayaa qalqaaniyo dhulkuu nabad u taagnaaye xaggaad he u sii leedihiin waa dhammaystiray dhegeysta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkan lamid ah intaan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo بيت ليلى بيت ليلى رياضي طويل